بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wuxuu uhi mualifku raximah اllahu tacaala farcun faracani masaa-isha ku jira waxay raacsan yihiin fasalkii aan soo dhaafnay mualifku markuu fasalkaasi dheeraaday ayuu faracan ka jaray wuxuu yidhi ishtaraa ida ishtaraa hadii uu markaa iibsado caddayn laba adoon labada oo maciibayni ceebaysan safqatan hal heshiis haduu ku iibsado raddahumaa labadaba wuu celinayaa walow dahara haddii uu muuqdo caybu axadihimaa midkood caybtiisu hadday soo baxdo raddahumaa labadaba wuu celinaya labada addoonba lalmaciiba kii ceebaysnaa waxdahu keligii celin maayo fi ladhari muctamad haddaan qabanno waayahay wuxuu ku yidhi haddii uu laba addoon oo maciibayn ah macnaa labadaba ay ceebaysan yihiin hal heshiis ku iibsado safqatan marka leeyahay waa hal beyc buu ku iibsaday hal lacag buu ku wada iibsaday maalan waxaa la labadan adoon waxaan kaaga iibinay kun lama dhigin addoonkana shan boqol baan kaaga iibiyey addoonkana shan baan kaaga iibiyey ee labadooda oo isku daray wadartooda ayaa hal lacag lagaga iibiyey ayadoon la kala qaadin taas ayaa looga jeedaa safqatan marka ayada ah labadii adoon ee maciibeynka ahaa ee ceebta lahaa hadii uu iibsaday laba neefna waa la mid ah oo uu ceebtooda dib ka ogaado markuu iibsaday kadib labadii addoon ama labadii neef labadaba wuu celinayaa labadaba wuu celinayaa waayahay maxaa yeelay wixii uu ku celin lahaa ayaa meesha yaalo ahaa ceebtaa soo baxday haddii laakiin midkood ceebi ku soo baxdo labadii adoon ka kalena ayna ceebi ku soo bixin labadaba wuu wada celin doonaa ee laakiin midkii ceebaysnaa un keliah celin maayo sababtuna waxaa weeye haddii kii ceebaysnaa keliya uu celiyo waxaa ka laasimaysa tafriiqu safqa safqadii inuu ku kala qaybiyo hal heshiis oo baayicii ay wada galeen oo hal lacag markaa lagaga iibiyey inuu kala qaybiyo ayaa meeshii ka imanaysa waxaan hal heshiis ku dhacay hal lacag baa lagu kala iibsaday labadan addoon marka mid haddii ceeb ku soo baxdo labadaba wada celi kii ceedaysnaa oon keliha celin maxaayl taasi dhib ayay u keni doontaa qofkii baayaca ahaa waaya ilaa inuu raalli ku yahay mooyane hadduu baayacu raalli ku noqdo u dhaho kan ceedaysanu iska soo celi lacagtiisana waan kuu celin doonaa taasi way bannaantay wuxuu ihi walow ishtaraa uu iibsado cabda rajulayni laba nin addoonkooda hadduu iibsado addoonkaasoo maciiban ceebaysan falahu waxaa u bannaan raddu nasiibi axadihimaa labadaa nin midkood qaybtiisii uu ku lahaa addoonkan ceebaysan inuu u celiyo ayaa u bannaan walow ishtarayaahu laba qof haddii ay iibsadaan addoon uu hal nin leeyahay faliaxadihimaa midkood waxa u bannaan alraddu inuu ku celiyo ceebtii addoonkaa ka soo baxday fil adhari muctamad haddaan qabanno wuxuu ku yidhi laba nin adoon isku leeyiin hal haduu iibsado isla markaasina adoonka ay soo baxdo inuu adoon naciiba u yahay midkood uu ku celin karaa qaybtiisi yacnii labadii nin ee addoonka isku lahaa ee nis iyo nis u kala lahaa midkood sadkiisii ama qaybtiisii uu ku lahaa addoonka naciibka wuu ku celin karaa wuu dhihi karaa adu qaybtii addoonkan aad ka lahayd lacagtiisii ii soo celi oo nis ii soo celi niskan kalena ninkan aan ku shuraakoobayna addoonka oo maxaa saa loo leeyahay maxaa yeele safqadii ayaa tacaduday safqadii ayaa tirowday tacadadat isafqatu bitacadud hee albaa'ic baayicii baa tiroobay laba nin baa addoonka isku lahaa marka midkood wuu ku celin karaa waa ti ayna soo dhaaftay markaan ka hadlaynay tafriiqu safqa in safqadu ay ku tacadudo bitacadud اlbaa'ic wa bitacadud اlmushtari wa bitafsiil اthaman kan markaa safqadii ayaa ku tacaduda oo ku tirowday heshiiskii bitacadud اlbaa'ic baayicii baa laba ah laba nin ah saa darteed mid ahaan qaybtuu ku lahaa addoonkan maciibka u ku celin karaa taa cagsigan haddii laba nin ay addoon maciiba ay iibsadaan midkood qaybtii uu ku lahaa addoonkan wuu celin karaa ayadoon kii kale haddaa uusan qaybtiisii celin labadoodii mushtalabadii nine addoonka maciil ka wada iibsatay mid ahaan qaybtii uu ku lahaa addoonkan wuu ku celin karaa baa'ici ka iibiyey midkii kalena wuu ku raalli noqon karaa oo markaa kaa celiyey lacagtiisii uu ka lahaa addoonkan intuu ka lahaa lacagtiisii ayaa loo celin doonaa dabeetana baa'icii iyo iyo kan kale ee mushtariga ah ee ku hadhay ayaa isla wadaagi doona addoonkii wuxuu noqon doonaa addoonkii cabdi mushtarak isla leeyihiin miaalkan uu mualifka noogu miaaliyey addoonka waad ku bedeli kartaa ay silco gaari baad ku bedeli kartaa neef baad ku bedeli kartaa oo muxuu saa u leeyahay marka walow ishtarayaa faliaxadihim araddu fi labhar sababtu waxaa weeye ninkan mushtariga ah mar hadduu celiyo qaybtuu addoonka uu ku lahaa ee addoonkan maciibka ah waa inta uu ku leeyahay isagu sadkiisao dhan buu celiyey ila sadka kale ninka kalea iska qaybtan kale marka taasina waxay u laabanaysaa masaladii hore an usoo sheegnay tacadud safqati bitacadud almushtari safqadii baa tacaduday oo tirowday maadaama qoladii wax iibsanaysay ay tiro noqdeen laba nin ay wada noqdeen wuxuu ihi ida ishtaraa hadduu iibsado cabdayni laba addoon maciibeyn oo carabaysan safqatan hal heshiisu ku iibsado raddahumaa labadii addoon celin ceebaysnaa walow dahara caybu axadihima midkood ceybkiisa hadday soo baxdana raddahumaa labadaba wada celin kii maciibka ahaa iyo kii aan maciibka ahayn kii ceebaysnaa iyo kii kalaba lalmaciiba kii ceebaysnaa waxdahu keligii celin maayo fi ladhari muctamad haddaan qabanno walow ishtaraa hadduu iibsado cabda rajulayni laba nin addoonkood addoonkaasoo maciiban ceebaysan falahu waxaa qofkaa iibsaday addoonkaa ceebaysan u bannaan raddu nasiibi axadihimaa labadaa nin midkood qaybtiisi inuu ku celiyo ayaa u bannaan walow ishtarayaahu laba qof haday adoon maciiba isla iibsadaan faliaxadihimaa labadaa nin ee addoonku wada iibsaday midkood waxaa u bannaan arad inuu celiyo linasiibihi qaybtii ku lahaa addoonkan inuu celiyo ayaa marka u bannaan filahari muctamad haddaan qabanno walow ikhtalafa hadday isku maandhaafaan baa'icii iyo mushtarigii iibiyihii iibsadihii fii qidami alcaybi ceebta qadiimnimadeedii iyo wa iyo inay tahay ceeb dib ka timid hadday isku khilaafaan sudiqal baayicu iibiyihii ayaa loogu rumaynaya biyamiinihi dhaartiisa wallaahidiisa loogu rumaynayaa asagoo markaa ku dhaaranaya calaa xasabi jawaabihi ay ala mili jawaabihi jawaabtiisa kolba sida ay tahay si la mid ah asagoo markaa ku dhaaranaya wuxuu ku yidhi labadii nin ee wax kala iibsaday baayicii iyo mushtarigii haddii ay isku maan dhaafaan isku mari waayaan ceebtii lagu arkay mabiica shaygan la iibiyey inay tahay ceeb qadiim ah oo ka horreysay qabdiga guddoomidda iyo inay tahay ceeb jadiid oo cusub oo markaa eh, ninkan mushtariga gacantiisa ku timid hadday isku khilaafaan oo baayicina uu leeyahay waa ceeb jadiid ah oo gacantaada ku timid anu markaan kaa iibinaya sheegana ceeb ma lahayn mushtarigeenu marka uu leeyahay maya ee ceebtani waa ceeb qadiim ah oo markaan iibsanayaba in la wareegay sheegani u shay ceebaysan buu ahaa haddii arrintaasi ay timaado wayna dhacdaa hadiyo jeere midkee la rumaynayaa waxaa la rumaynayaa buuhi oo hadalkiisa la qaadanayaa ninkan baa'ica ah sudiqa albaa'icu iibiyihiiba markaa loogu rumaynaya biyamiini wallaahidiisa lagu rumaynaya oo maxaa baayaca loo hadalkiisa loo qaadanaya maxaa yeelay liana alasla cadamu lcayb waxaa asal ah inaysan caybi jirin alaslu fi lashyaai asalaama ashyaada waxaa asal u ah nabadgelyo iyo dadqab haddaba ceebtan waxaa asala ah inay dib ka timid saasa asal ah waaya markii la yidhi biyamiinihi wallaahidiisa lagu rumaynayaana waxaa weeye maxaa yeelay liixtimaali sidqi lmushtari ninkan mushtariga inuu run sheegaya dhici karta walidalik waxaan leenahay ku dhaaro in markaa ceebtan aysan ahayn ceeb qadiim ah ceeb jadiida marka ay tahay saa darteed mualif wuxuu yihi calaa xasabi jawaabi sida uu ninkani dacwadan uga jawaabo baayaca ayaa lagu dhaarinayaa maalan hadduu dhaho laysa lahu raddu bilcayb ninkani inuu ceebtan igu soo celiyo shaygan xaq uma leh waxaa laleeyahay ku dhaaro inuusan xaq u lahayn marka wuxuu le wallaahi inuusan ninkan mushtariga aan xaq u lahayn inuu ceebtan igu soo celiyo shaygii aan ka saas ku dhaaranaya haddii uu maalan dhaho laazim iguma aha iguma waajibaysa inaan ka aqbalo celintan igu soo celiyey marka waxaa le ku dhaar arrinkaas markaas wuxuu le inaysan waajib u ahayn inaan ka aqbalo celintan igu soo celiyey waayahay marka kolba bixasabi jawaabihi ayuu markaa ku dhaaran doonaa wuxuu yidhi wasiyaadatu kororkii almutasilatu ee la xidhiidhay mabiica ka simani wadalika mihaal ka simani sida cayilkii weeyey tatbacu waxay raacaysaa ziyaadadaasi alasla asalkiibay raacaysaa waalmunfasilatu ziyaadadii soocnayd kalwaladi wadalika kalwaladi waladkii weeye laa tamnacu radda celin ma diidayso ma reebayso wahiyay ziyaadadaas munfasilada ahana lilmushtari waxay u sugnaatay ninkii iibsaday in radda waa haddii uu celiyo bacda alqabdi guddoomid kadib wakada waxaa la mid ah in radda haddii uu celiyo qablahu ay qabla alqabdi guddoomid ka hor fil asaxi muctamid haddaan qabanno wuxuu ku yidhi shaygii la iibiyey ee mabiica ahaa haddii ay ziyaado uu yeesho ziyaadada uu yeeshay shaygan ziyaadada iyo korarkaa sheegan uu yeeshay labaan u kala qaadayna inay tahay ziyaado muttasil ah oo shayga la xidhiidha oon marnaba laga sooci karin inay tahay ziyaado munfasil ah ziyaadada mutasilka miaal buu kusiiye wuxuu ka simani sida cayinkii oo kale neefkiibaa naaxay la iibiyey marka hore neef weyd u ahaa markiiu iibinayay ninkan mushtariga ah ayaa neefkii naaxiyey oo calaf fiican siiyey dabeetna neefkii u naaxay addoon buu ahaa farsamuu bartay ama qur-aankii uu bartay geed yar buu ahaa geedkiibaa weynaaday waxaaso dhan waa ziyaada muttasilah oo markaa aan laga sooci karin mabiici taasi waxay raacaysaa asalkii oo marka la celinayo uu la celinayaa wax looga soo celinaya ziyaadadana ma jiro mushtarigii mabiii ceebaysnaa ee ziyaadadan yeeshay wuu la celinayaa wax lacag oo laga ciwadsiinayana ma jirto maxaa yeelay horta marka koobaad ziyaadadan lagama sooci karo mabiici marka labaad waxa weeye waxay raacsan tahay mabiicii oo maadaama ay taabic tahay caqdigii bay ku raacaysaa walidalik qaacida waxay leedahay ataabicu attaabicu taabicun shayga taabic had iyo jeer waa un taabico waxa weye laa yufradu bilxukm xukm lagu kala yeeli maayo taas halkaa inoo dhig waa ziyadadii munfasilada ahayd ziyaadada munfasilada waxaa weeye waa ziyaado kor ku yimid waxa weeye shaygii mabiica ahaa oo markaa cayn munfasil ah ama manfaca munfasil ah labadaba miaal buu kaga keenay cayn hadduu yahay waa sida waladkii oo kale neef buu ahaa neefkii baa ilma dhalay guri buu ahaa oo gurigii baa la kireeyey dabeetna lacag baa laga qabtay gaari buu ahaa gaarigii la kireeyey oo lacag baa laga qabtay adoon buu ahaa addoonkii baa oo lacag buu soo xamaalay horta marka koobaad ziyaadada munfasilka ah celintii mabiica la celinaya may diidaysaa maya ma diidayso waayahay taasi waa xukunka koobaad sababtoo ah yani ceebbaa meesha taalla ceebta waa in shaygii lagu celiyaa marka labaad ziyaadadan waxaa iska leh mushtariga tii hore waxaa yeelanaya baayaca laakiin tan dambe munfasilada ah waxaa iskale mushtariga haddii uu celiyo bacda alqabd intuu shaygan guddoomay kadib hadii uu celiyey marka asagaa yeelanaya maxaa yeelay qaacidada fiqi waa kanay leedahay alkharaaju bidamaan yacni faa'iidada shayga mabiica ah ka soo baxaysa waxa weeyaan waxaa yeelanaya qofka mushtariga ah bisababi damaani maadaama damaankiisu uu asaga saaraya qaacidadaasna waxaa laga qaatay xadiid ee uu wariyay imaam tirmidi uuna taxsiiniyey xadiidkaas wuxuu leeyahay min xadiidi caaisha radi allahu tacala canha nin ayaa wuxuu ka iibsaday nin kale adoon dabeetana adoonkii in muddo ah haystay dabeetana ceeb buu ka helay kolkaasuu nabiga alayh salaam u dacwooday markaasuu nabiga alayhi salaatu wasalaam addoonkii ku celiyey ninkii ka iibiyey markaasa wuxu uhi ya rasuul allah qad istacmala hulaami addoonkayga in mudduu adeegsanayay markaasaa nabig alay slam wuxuu uhi alkharaaju bidamaan yani faaidadu faa'iidadan yani uu waxay qaabishan tahay damaankii haddii uu addoonkani dhiman lahaa la kaana min damaanih damaankiisu ahaan laha bimacnaha ayaa yani isu oo maanta muuna kuugula soo noqdeen markaa maadaama damaankiisu uu asaga saaraa waxa weeye faa'iidadiisii manfaciisana asaga askale marka walidaalik siyaadada munfasilka ah qaacidadaa sii hosgelaysaa oo alkharaaju bidamaan kharaaj bidamaan macnihiisu waxa weeye yacni fawaa'idda mabiica waxa iskale mushtariga taasina waxay qaabishan tahay haddii uu talfi lahaa in damaankiisa uu soo geli lahaa waayahay haddii uu markaa baabi'i lahaa asaga ayaa mas-uulka ahaan lahaa taasi waa haddii uu celiyey bacda alqabd qabla alqabd intuusan guddoomin ka hor ayuu ogaaday shaygan inuu maciib yahay dabeetana wuu celiyeyba wuxuu dhigo alaabtii aad iga iibisay inaan kaa guddoomin ku soo baxday ee laakiin iga guddoon ziyaadada munfasilka ahana way timi intuuna guddoomin ka hor marka ayadna waxaa yeelan doona uun ziyaadadii isla markaa mushtariga maa yeelan doona haddana laakiin khilaaf baa tan ku jira oo asax wuxuu leeyahay ziyaadadaas waxaa yeelan doona mushtariga binaan calى ana alfaska yarfacu اlcaqda min xiini meesha laba qaacida ku jirta asax iyo khilaafkiisu laba qaacida kala daliishanaya asax wuxuu leeyahay faskigu wuxuu caqdiga baabi'inaya uu tirtiraya min xiinihi laga bilaabo xilliga uu faskigu dhacay walidalik maadaama faskigan uu iminka uun caqdigu baaba'ayo wixii ka horreeyey ziyaadada timid waxaa iska ilaalia mushtariga ninkan iibsaday alaabtan ayaa ziyaadadeeda yeelanaya asax saasuu leeyahay khilaaf alasaxna wuxuu leeyahay maya ee alfasqu yarfacu alcaqda min aslihi fasqigu caqdiga wuxuu kor yeelayaa oo tirtirayaa markii uu beecu dhacay laga bilaabo marka wixii ka dambeeyaba de waxaan ziyaadadan timid ee yimid waxaa iska yeelanaya ninkii baayaca ahaa maadaama caqdigu min aslihiiba uu baaba'ayo marka labada qaacida kale cuskanayn lakiin qowlka muctamadka waxaa weeye in labada suurada ama ha celiyo qabla alqabd ama bacda alqabd yani guddoomid ka hor iyo guddoomid kadibba inuu mushtarigi yeelan doono ziyaadada munfasilka ah wuxuu ihi walow ikhtalafa hadday isu khilaafaan fii qidami lcaybi ceebta qadiimnimadeedii sudiqa waxaa loo rumayn doonaa albaayic baayici biyamiinihi dhaartiisa lagu rumayn doonaa calaa xasabi jawaabi kolba siday jawaabtiisu ay tahay dacwada uga jawaabay wziyaadaة اlmutaصilaةu ziyaadadii la xidhiidhay mabiica kasimani sida cayilkii tatbicu waxay raacaysaa alasla asalkiibay raacaysaa wاlmunfaصilaةu ziyaadadii soocnayd kalwaladi sida ilmihii weeyey wاlujrati iyo kiradii ama mushqaayadii laa tamnacu ma diidayso aradda celin wahiya ziyaadada munfasilka ah lilmushtari kii iibsadin baa iskale waase goorma in radda haddii uu celiyey shaygii uu iibsaday bacda alqabdi guddoon kadib wakada waxaa la mid ah uu yeelan doonaa mushtariga qablahu gudoomid ka hadii uu celiyey in radda qablahu qabla qabdi gudoom ka hadii u celiyay fi asax haddaba wakada qablahu muxuu mualifku usoo celiyey hore waan soo usoo tilmaanay minhaajka hadday labada isku xugum yihiin laakiin midda dambe uu khilaaf ku jiro wakada buu leehay wakadaada marka waxay tusinaysaa khilaaf bay tusinaysaa kada minhaaj baa khilaaf ayay ishaaraysaa marka wuxuu wakada qabla u leeyahay iyadoon labada masale isku xugum yihiin khilaafka u mualifku raba inuu sheegay tan inuu khilaaf ku jiro taa hore lakin khilaaf kuma jiro walow baacahaa haddii uu iibiyo neefkii xaamilan ayada oo riman fanfasala dabeetana weladkii uu soocmo oo weladkii ay dhasho raddahu weladkii wuu la celinayaa macahaa neefkii buu la celin doonaa fi labhari muctamad haddaan qabano wuxuu ku yidhi neef riman iibsado neef riman buu iibsaday dabeetana ilmihii ayuu neefkii dhalay oo neefkiibaa ilmihii dhalay dabeetana wuxuu ogaaday neefkan inuu yahay neef naciib ah marka uu celinayo neefkii oo keliya celinmahayo khali ahee ilmihiisana wuu raacinaya ilmihiisa wuu raacinaya oo sababtu u raacinaya maxay tahay masaladan way khilaafsantahay maslada aan soo sheegayn ee ahayd in uu ziyaadada munfasilka sida waladka waxa weeye mushtariga uu yeelan doono tan maxaa loo reebay marka neefka la iibinayaba asaga oo riman baa la iibiyey walidalik qayb lacagta ka ah waxay qaabashan tahay xamliga yaaban la sheegin neef riman iyo neef aan rimanayn waxawey isku lacag ma aha binaan calى ana alxamla yuclam xamliga waa la ogey uurka waa la ogey walidalika qayb lacagta ka ah qaabashan marka ninkan baayaca markuu kaa iibinayo uu ku talagashana neefkan inuu riman yahay walidalik qiimihii yar kordhiyay marka markaad celinayso neefkii waa inaad raacisaa laakiin haddii lagaa iibin lahaa neef aan rimanayn dabeetana agtaada uu ku rimo dabeetana uu ilmo dhalo kadibna aad ogaato neefka inuu neef maciiba yahay weladkiis adigaa iskale waa masaladii hore bay raacaysa marka labada masale iskaa kaa khaldaman waa masalo oo aada ah wuxuu ku yihi walow baacahaa uu neefkii iibiyo jaariyadiina waa xaamilan neefkii isagoo u riman hadday addoon tahayna iyadoo uur leh fanfasala markaa ilmihii uu soo socmo uu dhasho raddahu ilmihii wuu la celinaya macaha neefkii buu la celinaya adhari muctamad haddaan qabanno walaa yamnacu radda haddii alraddu kuu qoran tahay waa khalad alradda alistiqdaamu soo saa idima qoro alraddu qofku u qoran yahay o dhan haska saxo walaa ymnacu radda waa mafcuul muqadam ah alistidaamuna waa faacil muahar ah kitaabkan nusakdaan haysano inta badan lani baa ka buuxa lani baa tifka ah marka haddii aadan nuskadaada aadan saxanin ama naxwaha aadan taf ku ahayn wax badan oo lani ayaad arin doontaa midinka laqmada hadday kaa xumaato ama icraabki hadduu kaa khaldamo macnihin u kaa khaldamay soo mogod ilan macnuhu wuxuu raacayaa icraabka marka had iyo jeer iska hubi icraabku inuu saxsan yahay qur-aankuna uu saxsan walaa yamnacu ma diidayo alradda celintii alistiqdaamu adeegsi ma diidayo wadu thayibi carmalkii in loo tago addoontii carmalka idin loo tago diidi maayo celintii markaa wuxuu ku yidhi haddii uu maalan addoon soo iibsado addoonkii yar adeegsado dabeetana uu celiyo markuu ceeb ka ogaaday yani adeegsiga u adeegsada ma inuu hee addoonkii naciibkaa u celiya gaari soo iibsaday gaarigiibuu waxoogaa laba ceshii saddex ceshii ku socday dabeetana wuxuu ogaaday gaarigan inuu naciib yahay dee e, isticmaalka uu gaarigaa isticmaalay ma diidayso celintii oo gaarigi wuu celinaya saas u jeeda mualifku wod uthayi markuu leeyahay waxa waya addoon carmaluu soo iibsaday dabeetana addoontiibuu iska isticmaalay oo la mucaamalooday addoontaas carmalka ee u tegay u diidi inuu markaa haddii ceeb uu ka ogaado inuu celiyo wuxuu hi walaa yamnacu raddi celintii diidi maayo alistiqdaamu adeegsigii diidi maayo wa wad'u thayibi iyo carmalkii oo loo tago waiftidaadu lbikri bikaaradii jibinteeda bacda alqabdi guddoon kadib naqsun waxa weeye nusqaan xadaa oo timid wa qablahu ay qabla alqabdi guddoon ka horna hadday arrintaasi timaado jinaayatun waxyeelo weeye cala lmabiici mabiici loo geystay qabla alqabdi guddoon ka hor wuxuu ku yidhi haddii addoon bikra ah uu soo iibsado oo markii uu guddoomo kadib uu markaa u tago oo bikro jabiyo kadibna addoontii uu ku ogaado inay addoon naciiba ay tahay dee nusqaan baa markaa timid waa naqsun xadaa naqsun xadaa weeyaan nusqaan markaa ku timid waxa weeye addoontii ceebna wuu ku arkay asnad bikaaradeedii buu jabiyey marka laba ceeboodba markaa yeelatay marka masaladii na soo dhaafaysay haddii shaygii nabiic ahaa ceeb uu yeesho ceeb kalena ay ku timaado oo markaa laba ceebood uu yeesho ceeb qadiim iyo ceeb jadiida ah, suwartayna soo dhaafaysay maa halkanna imaan doonta oo markaa haddii ninkii baayac ahaa uu ku noqdo in uu u soo celiyo raddigii qaarka meesha ka baxaya hadduu raalli ku noqdo inuu usoo celiyo ceebtan jadiidka ahna kamaheedii uu siiyana fadaat haddii uu asagu qaadanayo kamihii ceebtii qadiimkaana fadaat hadday diidaanna waxa weya kolba qofkii haysashada dalbaya ayuun baa la ajiibi doonaa waa kii mualifku lahaa marka suwartiiba halkan imaanaysa taasi waa bacda alqabdi haddii uu waxa weeye arrinkaasi u yimaado oo addoontii uu bikro jabiyo haddii laakiin qabla alqabdi intuusan guddoomin ka hor arrinkaasi u yimaadana wuxuu ku uhi waa jinaayatun cala almabiici qabla alqabd waa waxyeelo loo geystay mabiicii intaan la guddoomin ka hor haddii mabiicii waxyeelo loo geysto intaadan adu guddoomin ka hor waxa weeye tafsiil baa marka imaan doona tafsiilkaasna wuxuu nooga imaan doonaa insha allahu tacaala markii uu ka hadlayo mualifku xukmu mabiici qabla alqabd wa bacdu wax yar buu noo jiraa halkaasaan hadli doonaa insha allahu tacala marka waxaa la kala qaadi doonaa inuu qofkan waxyeelada geystay inuu yahay ajnabi qof aan baayici mushtariga midna aan ahayn inuu yahay baayici inuu yahay mushtarigii qofkii iibsaday iyo aafo samaawiya inay ku timaado intaaba way noo imaan doontaa insha allahu tacaala wuxuu idhi walaa yamnacu diidi maayo raddi celintii alistihdaamu adeegsiga wad utayibi carmalkii inloo tago waftidaadu lbikri bikradii oo gabadhii gashaantida ahayd oo la bikra jabiyo bacda alqabdi guddoon kadib naqsun waa nusqaan xadata oo timid wa qablahu ay qabla qabdi guddoon ka horna jinaayatun waa waxyeelo cala almabiici loo geystay qabla qabdi guddoon ka hor faslun fasalka mualifka wuxuu kaga hadli doonaa noocii saddexaad ee anwaacdii waxa weeye khiyaarulcaybkii ka mid ahaa waa kaan soo sheegnay khiyaarulcaybku inuu saddex qaybood yahay qadaa curfiyun aw iltizaamun shariyun aw taqdiirun ficliyun marka qadaagii curfiga iyo iltizaamkii shardigaha waan ka soo hadalnay halkan wuxuu ku sheegaya haddaba noocan saddexaad oo ah taqriirun ficliyun taqriirun ficliyun macnihiisu waxaa weeye waa wax qofkan eh, mushtariga alaabta iibsanaya uu filayay inuu ka nabad qabo shaygan uu iibsaday dabeetana ay soo baxdo inuu shaygani ceebta u qabo oo waxa u malaynayey inuu shaygani ka nabad qabo ceebtan waxaa weeye waa lagu dagay oo shaygiiba waxaa looga dhigay shay aan ceebaysnayn oo ficil ahaan ayaa la dhalan gadiyey oo suuradiisii ama qaabkiisii baa la dhalan gadiyey marka waxaa looga dhiga shayga inuu yahay fiican ayaa loogu suureeyey waa lagu khiyaamiyey waa lagu dagay kadibna wuxuu ogaaday inuu shaygan shay maciib yahay kaas ayaa waxaa lahaa takriirun ficliyun waa dagid ficli ah wuxuu yihi atasliyatu gaaxintii xaraamun xaraam wey xaaraan weeye tuhbitu way sugaysaa alkhiyaara khiyaar bay sugaysaa cala alfawri deg deg waqiila waxaa yidhi yamtadu khiyaarkaasi wuu soconayaa alaaata ayaami saddex cisho ayuu soconayaa atasriya gaaxintu waxaa weeye in neefkii waxa weeye irmaanaa caanihii loo daayo oo aan la lisin isla markaana haddii uu ilma uu ahaa ilmihii laga ilaaliyo oo ilmihii naaska aan la jaqsiinin dabeetana neefkii yani oo mooday in uu caano badan yahay marka laba cisho saddex cisho markii neefkii caanaha loo daayo seeladii la keeno si loo iibiyo dabeetana qofkii mushtariga markuu arko neefkan wuxuu moodaya neef caano badan markaasuu lacag qaali ah ku iibsan dabeetana markii uu gurigii tegey ee uu neefkii caanihii ka lisay ayuunbuu arkay maalintii dambe neefkii oo caano yar oo siduu moodayey iyo siduu filanayay aan ahayn marka gaaxintu waa taas haddaba gaaxintaasi waa xaaraan maxaa yeele waa tadliis waxaa ku jira yani khiyaamo iyo dagid ayaa ku jirta la dagay qofkii wax iibsaday nabigana wuxuu ihi sal اllahu alayh wasalam kama fi saxiixayn sida bukhari muslim ay wariyeen laa tusaruu alibila wاlhanam geela iyo adhiga toona ha gaaxinina faman ibtaacaha bacda dalika qofkii intaa kadib iibsada macnaha ay bacda nahyi markii layska reebay kadib qofkii iibsada fahuwa bikhayri nadarayn laba khiyaar midkii u roon ayuu qaadan doonaa bacda an yaxlibaha markii uu caanihii ka kadib in radiyaha haddii uu raalli ku noqdo amsakaha wuu haysanaya wain sakhiaha haddii uu nacana raddaha wasaacan min tamr wuxuu la celin doonaa neefkii saac timir ayuu raacin doonaa markuu celinayo marka xadiis wuxuu kusoo aroray geelii iyo arigii yani keyrkood baa marka looga qiyaas qaatay maadaama tadliis uu ku jiro waaya haddaba gaaxintaasi waa xaaraan nabi alay slam baa reebay oo ka nahiyey ummadiisa nahyigan wuxuu keenayaa taxriim haddaba tasriyadaasi waxay sugaysaa buui khiyaar khiyaarkaasi waa khiyaaru lcayn khiyaarkaasina waa degdeg marka qofkii mushtariga ahaa markii ogaada neefkan in lagu khiyaameeyo oo neef la geexiyo u yahay laba khiyaar isagaa mid kala dooran doona inuu neefkii sidaa ku haysto iyo inuu neefkii celiyo oo markaa uu raaciyo saac timir ah degdeg waa inuu khiyaarka u doortaa wa qiila yamtadu alaaa ayaam qiil baa wuxuu leeyahay maya ee wuxuu soconayaa saddex cisho oo deg deg ma ah maxaa yeele waxaa laga yaabaa neefkani daltabyo iyo maadaama laba gacmood oo kala duwan kala wareegtay iyo eh, calafkiisii oo isbedelay waxyaabahaas inay u keento caana yarida marka saddex cisha lagu kala ogaan karaa in markaa caanihiisii eh, sidii uu kusoo laabtay in waxaan yahay eh, gaaxin la gaaxiyey marka saddex cisho ayuu khiyaarkan isunaan doonaa buu leeyahay laakiin qowlka muctamadka waa khiyaar deg ah wuxuu yihi fain radda haddaba haddii uu celiyo neefkii bacda talafi allabani caanihii markay baaba'aan kadib radda macaha wuxuu la celin doonaa neefkii wuu la celin doonaa saaca tamrin galaan timir ayuu la celin doonaa waqiila waxaa yidhi yakfi waxaa ku filan saacu quutin saac raashin ah, oo quud unbaa ku filan walasaxu muctamad waxaa weeye ana saaca saaci laa yakhtalifu inuu kula duwanayn bikafrati allabani caanaha badnidooda iyo yaraantooda wa ana khiyaaraha khiyaarkeeduna laa yakhtasu inuusan gaar ku ahayn binnacami nicmooleydii bal iskaba dhaafe yacummu inuu camimayo kulla ma'kuulin neef walba oo la cuno waljaariyata iyo addoontii walataana iyo dameertii walaa yaruddu la celin mahayo macahumaa waxa weeye jaariyadii ataankii addoontii iyo dameertii shay-an waxba raacin mahayo wa fi ljaariyati jaariyadii waxaa ku sugan addoontii wejun wej dhahaya in lala celin doono saac timir ah wuxuu ku yidhi haddii uu neefkii markaa uu doorto inuu celiyo neefkii uu ogaaday in la gaaxiyey markii caanihii ay baaba-een kadib haaliban neefku wuxuu ogaan uun inuu neef la gaaxiye yahay markii caanihii uu ka lisa kadib haddaba neefkiibuu celin buu yihi wuxuuna raacin doonaa saac timir ah saac timir ayuu raacin doonaa saaca timirta waxa weya laba kiilo taqriiban maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa arrinkaa xukumay caanaha badnidooda yaradooda lama eegayo nabiga alay slam wuxuu yihi faman ibtaacaha yani neefkii la gaaxiyay qofkii iibsada bacda dalik fahuwa bikhayri nadarayn in shaa in radiyaha amsakaha wa in raddaha wa saacan min tamrin yani wuxuu la celin doonaa saac timir hadduu celiyo nabigu alayhi salaatu wasalaam waa yahay haddaba saac timirha la celinaya qiil baa wuxuu leeyahay maya ee saac raashin ayuu la celin doonaa ay raashin timirta un gaarkoma ah laakiin waxa weye sida muctamadka ah saac timir ah ayuunbuu la celinayaa waa yahay haddaba saacaasi caanaha badnidooda iyo yaridooda saamayn kuma leh hadday caanuhu badnaayeen iyo hadday yaraayeenba saac timaroon baa laga doonaya ninkan mushtariga inuu la celiyo taasi waa qodob qodobka kale khiyaarkan neefkan la gaaxiyey lagu celinayo gaar kuma ah nimcooleyda geeli iyo lood loodii adhiga khaas kuma ahee neef walba oo ma'kuul oo la cuno khiyaarkan uu soo gelayaa waaya xayawaan kastooo la cuno sidoo kale addoontii haddii iyadoo laftirkeeda caanihii lagu gaaxiyey oo waxa weeye ilmihii laga ilaaliyey laba cisho saddex cisho ilaa ay caano badiso dabeetana markaas sidaa lagu iibiyey lafteedu khiyaarkiiuu soo gelayaa uu ogaaday addoontan in yani caanaheedii la gaaxiyey markaa ayadna uu celin doonaa dameertiin waa la mid dameertii laftirkeeda waa la mid oo waxa weeye labadaas ba way soo gelayaan haddii la gaaxiyo dameertii ayadna wuu celin doonaa maxaa xadiid baa kusoo aroray riwaayo muslim u man ishtaraa musaraatan qofkii iibsada yani neef la gaaxiyey musaraatan marka waa mulaq yani markan lama sheegin musaraadkaas ma ma geelba ma looba ma ariba ma dameerba ma jaariya lama sheegin riwaayat buari waa kus man ishtaraa muxafalatan muxafalatan iyo musaraatan waa isku mid la gaaxiyo weyaan walaa yaruddu macahumaa hayan laakiin jaariyadii iyo dameertii adoontii iyo dameertii waxba raaci markuu celinayo waayahay sababtu waxaa weeye dee jaariyada inta badan caanaheeda ciwad lagama qaato oo lama iibiyo de waayahay caanaha dameertuna waaba nijaas oo markaa bedel lagama qaadan karo laakiin qowl wuxuu leeyahay wji ku sugan jaariyada wuxuu tilmaamayaa in lala celin doono jaariyadaas haddii caanaheedii la isticmaalo saac timira maxaa yeele wuxuu leeyahay jaariyada marka qaarkood waaba la kireeya oo waxaa laga yaabaa ilmahay muujiso oo markaa mushqaayad laga qaato ayaa dhici karta walidalik halka waxay ka shabahdaaba uu yidhi neefkii oo waxaa loo qiyaas qaadanayaa geel iyo loodii arigi wuxuu yidhi fain radda haddii uu celiyo bacda talafi allabani canihi markay baaba-aan kadib radda macaha wuxuu la celin doonaa saaca tamrin saac timira wakiila waxaa l yakfi waxaa ku filan saacu quutin saac quud ayaa ku filan raashin ah walasaxu muctamad waxa weye ana saaca galaankaasi laa yakhtalifu inuusan ku kala duwanayn bikarat labani caanaha badnidooda iyo yaraantooda yani mar walba saac maa lagaa doonaya ama caanuhu ha bataan ama ha yaraadaan wa ana khiyaara khiyaara atasriya khiyaarkii gaaxintu laa yakhtasu gaar kuma aha binacami nicmooleydii bal iskaba dhaafiya cummu wuxuu camimayaa kula ma'kuulin neef walboo la cuno waljaariyati iyo adoontii ataana iyo dameerti walaa yaridu la celin mahayo macahumaa iyo e, dameertii shay aan waxba la celin mahayo wafi ljaariyati jaariyada waxaa kusugan wajhu waj dhahaya in lala celinayo saatimira wa xabsu maai lqanaati gacankii biyihii gacanka oo la isu celiyo oo la joojiyo waraxa ay waa maau raxa wa xabsu maai raxa biyihii dhagaxshiidka oo la hakiyo biyahaasoo almursali la sii daayay cinda albayci markii la iibinayo wa taxmiiru lwajhi wejigii oo la caseeyo wa taswiidu shacri tintii oo la madoobeeyo wa tajciiduhu tintii oo la adkeeyo intaaba yuhbitu lkhiyaara khiyaarka ayuu sugayaa laa ladqu thawbihi addoonka maradiisa oo la marmariya maya yani bimidaadin yani khad la mariyo takhyiilan ayadoo markaa la moodsiinayo qofkii iibsanaya likitaabatihi addoonkan inuu yahay addoon kaatiba wax qora bil asaxi muctamad haddaan qabano halkan mualif wuxuu ku tilmaamaya waxyaabo fuqahadu ay uga qiyaas qaateen neefkii la gaaxiyey nabiga alay slam wuxuu noo shegay neef hadii la gaaxiyey in waxa weye qofkii iibsaday uu khiyaar leeyahay inuu celiyo marka fuqahadu waxay uga qiyaas qaateen waxyaabahan halkan ku tilmaamay waa gacankii biyaha oo markaa biyihii laisku celiyo biyihiisa la joojiyo maalan qofku mar hadduu beer leeyahay oo beertii u gacan u sameeyo waraabinaya gacankaasna biyihiisu ay yar yihiin dabeetana biyihii uu xidho si biyihii ay markaa ay isu taraan oo ay u bataan dabeetana qofkii uu ka iibinaya uu u yeedho biyihii oo batay oo halmar sii daayay biyihii soo fasaxo marka arkay biyuhu qulqulaya oo de si ku qulqulaya oo ninkii markaa uu mooday in keligan uu biyo badan yahay oo sidaa gacanka ku iibsado ama keligii dabeetana ogaado in lagu khayaamay taas khiyaar buu ku yeelan doonaa oo waxay la mid tahay oo neefkii la gaaxiyey baa laga qiyaas qaatay biyihii waxa weeye dhagaxshiidka waaga hore waxa la isticmaali jiray dhagaxshiid waxa weeye lagu ridqo waxa weye raashinka mararka qaarkood dhagaxshiidka waxaa wareejinaya biyo ayaan wareejinaya kaa wey ku hadda mualifku marka haddii biyihii dhagaxshiidka la hakiyo oo la isu celiyo dabeetana markii qofkii laga iibinay hal mar lasoo fasaxo oo xawli ku shaqeeya marka oo qofkii la moodsiiyey inay biyahani badan yihiinoo dee si fiican u shaqaynayaan kadibna ogaada in lagu dagay waxa weeye iyadna khiyaar buu yeelan doonaa jaariyadii addoon baa laga iibiyey addoontii baa loo qurxiyey oo loo caseyey wejigii geedi iyo wax loo marmariyey ama kareemada hadda nooca isticmaale dumarka lagu caseeyo ayaa wejigii loo mariyey dabeetana wuxuu mooday addoon cas dabeetana markuu guriga tegay muu arkay ayadoo waxaa weeye aan sida ahayn oo xubnaheedii kale ay madow yihiin dee khiyaar buu yeelan doonaa sidoo kale haddii adoon laga iibiyo cirale oo duqoobay dabeetana tintii loo madoobeeyey oo looga dhigay nin dhalinyaro xoog ah kadibna u ogaado markii laga iibiyey in addoonkani uu cirroole dee soo celinayaa haddii laga iibiyo addoon timo jilicsan oo timihii loo adkeeyo oo timihii loo gurgunto si loo moodsiyo inuu tin adayg yahay ninka dadka inta badan tinta adag waxaa layihi way xoog badan yihin ka xoog badan dadka timaha jilicsan marka markii addoonkii laga iibiyo inbuu ogaaday inuu eh, suu moodi uusan ahayn oo nin timo jilicsan uu yahay khiyaar buu yeelan doonaa intaaba khiyaar buu yeelan doona waxaa loo qiyaas qaatay khiyaar altasriya yani neefkii caanihiisa lagu gaaxiya ayaa laga qiyaas qaadanaya wuxuu ku yidhi laa latqu thawbihi takhyiira likitaabati laakiin haddii addoon intii maradiisii la marmarya khad oo qalin halkaa loo suro oo laga dhiga dee nin kaatib oo qora ah loo soo labiso taasi macnaheeda ma aha haddii uu moodo nin ah in uu celin doono asagaa istagee lama dagin ninka maxaa yeelay wax yar buu ku ogaan kara inuu kaatib yahay in kale wuxuu dhihi karaa bal magacaaga qor bal waxaa qor marka asaga ahayd inuu iska tijaabiyo addoonkanu iibsanayo mualifku aad baad u arkaysa inuu addoomaha aad ugu mitaalina maxaa yeel xilligiisii addoomaha badnaa innaga addooma ma garanaynaba dee xilligeena mayna aragba addoon waayahay marka taasi ma noqonayso uu yidhi khiyaar alcayd ma sugayso maxaa yeelay kabiiru qarar yani dagad badan kuma jirto waayahay midda kale khadaas marada la marmariyey dee eh, in loo daliishado inuu kaatib yahay waa istidlaal daciif wuxuu yihi waxabsu maai lqanaati gacanka biyihiisii oo lasu celiyo oo la joojiyo waraxa wa maai raxa dhagaxshiidka biyihiisa oo la celiyo almursal ee biyahaasoo la siidaaya cinda albeyci iibka agtiisa wa taxmiiru lweji wejiga oo la caseeyo oo jaariyada loo caseeyo wa taswiid shacri tinta oo la madoobeeyey wa tajciidu oo la adkeeyo yubitu lkhiyar intaaba khiyaar bay sugayaan laa ladku thawbihi maradii addoonka oo la marmariyo maya had la marmariyo takhyiiran likitaabati iyadoo qofkii la moodsiinayo inuu qoraa yahay fi asaxi muctamad haddaan qabano baab lmabiici qabla qabdihi min damaani lbaa'ic baabun baabkan mualif wuxuu kaga hadli doonaa yani almabiic qabla qabdihi min damaani lbaa'ic horey waxaan usoo tilmaanay buyuuc alacyaan inay sideed qaybood ka kooban tahay saxo iyo fasaad jawaaz iyo lusuum xukm eh, اbayc qabla qabdihi wabacdahu alfaad muطlaqa اkhtilaaf eh, اlmutalaayacayn iyo mucaamalat اraqiib sideedii qaybood waxaana soo dhaafay six iyo fasaad jawaas iyo luzuum kanna waxa weeye eh, waa noocii shanaad oo ah xukm اlmabiici qabla qabdihi wabacdah waay almabiic qabla qabdihi waxaa loga jeedaa yani shaygii la iibiyey xukunkiisii intaan la guddoomin ka hor iyo marka la gudoomo kadib axkaamta uu yeelan doono ayuu mualifka halkan ku tilmaami doonaa waxaa kaloo ku tilmaami doonaa haddii talaf uu ku yimaado mabiicii iyo haddii macnaha la baabi'iyo ama eh, la dilo amaba ceeb ay ku timaado yaa damaano qaadiyo ka mas-uul ah taasi waa xukunkiima raacsan tahay sidoo kale haddii ay ku murmaan yani qofkii hordhiibi lahaa ayuu baabka ku sheegi doonaa iyo qofki inuu ku tasarufi karo xoolihiisii qof kale gacantiisa uu ku hayay iyo axkaam kale oo arrinkaa ku saabsan wuxuu yidhi almabiicu shaygii la iibiyey qabla qabdihi intaan la gudoomin ka hor min damaanilbaayici qofkii iibiye damaankiisa ayuu markaa ku jiraa faintalif hadduu baaba'o shaygii la iibiyey infasakha albaycu bayci wuu fasakhnayaa oo baycii meeshuu ka baxaya wasaqada tamanu lacagtiina way dhacaysaa wuxuu ku yidhi mabiica shayga la iibiyey intaan la gudoomin oo ninkii iibsaday uusan gacanta ku dhigin ka hor wuxuu ku jiraa damaanka qofkii iibiyey isaga ka mas-uula ku yimaada shaygaas ilaa uu ka guddoonsiinayo ninkii ka iibsaday haddaba waa qaacido almabiicu qabla qabdihi min damaan albaa'ic waa qaacido qaacido wey marka marka lagu leeyahay min damaan albaa'ic waxaa meesha soo gelaya damaankaas haddii uu shaygani baaba'o intuu intaan la guddoomin ka hor iibkii wuu dhacay laakiin lama guddoomin ninkii mushtariga ahaa iibsaday waxa wey waxaa ka mas-uula ninkii baayacaha lacagtii uu soo celinaya haddii uu ceeboobo oo ceebi ku timaado khiyaar buu yeelan doonaa ninkii mushtarigan ah inuu eh, ku qaata iyo inuu iska daayo marka damaanka lagu sheegay warkaas wuxuu yidhi asagoo arrinkaas sii faahfaahinaya fain talifa haddaba uu shaygii la iibiyey uu talaf ku yimaado uu baaba'o infasakha albaycu baycu fasakh maya wasaqada tana lacagti ma dhacaysa shay baa ninkani iibiyey shaygii ninkii mushtarigaa ah guddoonsiinin ayuu baaba'ay gacantiisa ku baaba'ay ama aafo samaawiga ku dhacday marka bayci wuu fasakhmaya lacagtiina way dhacaysa marka telefka halkan ku sheegaya waxa weeye telef biaafa samaawiya aafo ah. samaawiga ku timid gaari buu ahaa maalan gaarigii wuuba gubtay bayci marka wuu fasakhmaya lacagtiina way dhacaysaa oo lacagtii waa la soo celin doonaa walow abra'ahu lmushtari mushtariga hadduu ka bari yeelo yani ninkii baayaca abra'ahu damiirka waxaad u celinaysaa baayaci walow abra'ahu baayaci hadduu ka bari yeelo ninkii ka iibsada ani damaan damaankii lam yabra ma bari noqonaya fi ladhari muctamad haddaan qaban walam yatagayar alxukm xukunkiina isbedeli maayo wa itlaafu lmushtari ninkii mushtariga ahaa itlaafintiisu inuu baabi'iyo shaygii uu iibsaday qabdun waa guddoomid in calima haddii u ogaa wa ilaa haddii kale uusan ogeynna fa qowlaani waa laba qowl baa masaladii ku jiro oo arrintaasi la mid tahay ka akli lmaaliki ninkii cuntada iska lahaa inuu cuno dacaamahu cuntadiisii almaqsuuba ee laga dhacay dayfan xaalu yahay isagoo marti ah waa yahay talafka mabiica ku imaanaya afar suuro ayuu yeelan karaa mar waxa weeyaan iskii ayuu talfi karaa oo aafo samaawa ku imaan karta maalan gaari buu ahaa gaarigaasoo la guddooyin buu gubtay marna baayaca ayaa itlaafinaya oo talafka xagga baayacu ka imaanaya marna ninka mushtariga ayaa itlaafinaya shaygii intaa la guddoonsiin kahor asagaa baabi'inaya marna qof baayaca iyo mushtariga midna aan ahayn oo ajnabi lagu tilmaami doono qof qalaad oo labadoo midna aan ahayn ayuu telefka imaanaya marka afartaas suuro ayuu leeyahay suurada koowaad uu noo soo sheegay mualifka oo haddii telefka uu ka yimaado xagga min allaahi aafo samaawiga ku timid yani bayci wuu lacagtiina way dhacaysaa oo lacagtii waa ninka loo soo hadduu bixiyena waa loo soo hadduuna bixinina waxa wey dee laguma le lacag inkan mushtariga ah haddii baayici uu ka dariyeelo damaankii oo uu dhaho niyow alaabtan ka kaa iibsaday intaana ka gudoomin ka hor hadday ceebi ku timaado ama talaf uu ku yimaado beri baad ka tahay damaankaas waxa weye saa ku beri noqon mahay oo xukunkiin isbedeli maayo sababta waxaa weeye wuxuu ka beryeelay wax aan weli waajibin shay aan weli dhicin buu ka beryeelay ibraa camaa lam yajib waxaan weli waajibin dee laiska beryeeli kari maayo markii uu waxani dhaco waad ka cafin kartaa qofka laakiin waxaan weli dhicin inaad ka cafiso taasi ma soconayso waaya markuu ku leeyay marka mualifku lam yabra fi اladhar walam yatahayar اxukm waa isku midko walam yatahayar اxukm looma baahnaynba ma bari noqonayo xukunkiina isbedeli mahayo oo weli maayicii damaankiisa ayuunbuu ku jiraa shaygan xataa hadduu ka beryeelay ninkan mushtariga ah waxa iman doona suurada labaad haddaba imo mushtarigiibaa itlaafiyey mabiicii shaygii uu iibsaday intuuna gacantiisa soo gelin ayuuba asagu gacantiisa ku baabi'iyey taasi xukunkeedu waa maxay xukunkeedu waxaa weye guddoon baa lagu tirinay kaanaba inuu shaygii gudoomay ayuun bay lamid mid tahay waase goorma haddii uu og yahay weeyaan inuu waxan yahay markuu baabiinay wixii laga iibiyey isagoo guddoomiya la mid tahay lacagti baa laga rabaa inuu bixiyo haddii uusan ogeyn waxan gacantiisa ku baaba inuu yahay wixii laga iibiyey marka laba qowl baa ku jira laba qowl ayaa masaladan ku jira ama laba wej qowl dhahaya waxa weeye damaankiisu soo gelaya oo isagoo guddoomiya muu la mid yahay iyo qowl dhahaya maya damaankiisa ma soo gelayo haddaba qowlka muctamadka waa maxay inuu damaankiisa soo gelayo masaladan waxay la mid tahay wuli kale kugu ixaaleeyey wuxuu yihi waxay la mid sida qofkii maaliga ahaa cunto laga dhacay nin baa cunto laga dhacay oo xoog laga qaatay dabeetana ninkii cuntada ka dhacay baa uu marti u noqday cuntadiibuu ku marti qaaday isagoon ogeyn buu cuntadii cunay cuntada lagu marti qaaday muuna ogeyn in cuntadii laga dhacay ay tahay dabeetana sidaasuu ku cunay ninkii khaasidka ee cuntada ninkan ka dhacay ma beri noqonaya laba qowl baa ku jira haduusan ninkan ogeyn weyaan hadduusan ogeyn qowl dhahaya wuu beri noqonaya qowl dhahaya ma beri noqonayn qowlka muctamadka waxwa inuu beri noqonayo tanna waa un la waa un la ninkii mushtariga ahaa alaabtii laga iibiyey uu gacantiisa ku baabi'iyo isagoon ogeyn alaabtii laga iibiyey tahay waxa weeyaan damaankiisa soo gelaysa wax loo celinayana ma jiro lacagtiina waa lagu yeelanaya wuxuu ihi waitlaaf lmushtari ninkii iibsaday baabi'intiisii uu baabi'iyo shaygii mabiica ahaa qabdun gudoomid weeye in calima haddii u inuu yahay shaygii laga iibiyo wailaa haddii kale uusan ogeyn fa qowlaani laba qowl baa ku jira labada qowl oo ku ah labada qowl ee ku jira ka akli lmaaligi ninkii maaliga ahaa ee cuntada iska lahaa inuu cuno dacaama cuntadiisii almaqsuuba ee laga soo dhacay dayfan isagoo marti ah oon ogeyn cuntada inay tahay cuntadii laga dhacay inay cuntadiisii ay tahay marka asaxu waxa weeye in haasibkii ninkii dhacay inuu ku beri noqonaya arrinkaas maxaa yeele waxaa la horreysiinaya mubaasharadii ayaa sababkii laga horreysiinaya halka waxaa kulmay mubaasharo iyo sabab mubaasharadu waxaa weeye ninkan cuntadii la baashiray ee cunay sababkan waxa wey ninkan u keenay marka sabab iyo mubaashara haday kulmaanna mubaasharada ayaa la horreysiiyaa wuxuu ku yihi walmadhabu madhabku waxaa weeye ana itlaafa albaayici iibiyihii baabi'intiisii uu baabi'inayo shaygii uu iibiyey ka tlafiiba isagoo talafkiisii buu la mid yahay waladharu muctamadu waxaa weeye ana itlaafa alajnabiyi ninkii ajnabiga ahaa ee alaabtan shaqaba aan ku lahayn inuu itlaafiyo ou baabi'iyo mabiici laa yafsaku inuusan fasakhaynin beeci bal yatakhayaru almushtari mushtariga ayaa kala dooran doona bayna an yujiiza inuu fasaxo beeci uu socodsiiyo wayagrama aljnabiyu markaa ninkii ajnabiga ahaa ee alaabtan baabi'iyey inuu u magdhabo lacagtii aw amase yafsakha inuu fasakho beeci uu ka baxo oo fa yuqarima albaa'icu اljnabiya baa'icii marka uu ka magdhowdo ninkii ajnabiga ay alaabtan ka baabi'iyey labadii suuro ee ka harsanaa itlaafka ama talafka ku imaanaya mabiica ayuu halkan mualif ku tilmaamaya suuradii saddexaad oo ah in ninka alaabta baabi'inaya shaygii la iibiyey qabla alqabdi intaan la guddoomin ka hor baabi'in u yahay baa'ici baayicii baaba shaygii uu iibiyey intuuna guddoonsiin mushtarigii ayuu gacantiisa ku baabi'iyey taasi waxay la mid tahay ui katalafihi shayga sida asagoo aafo samaawi ah ku baaba'a waa kayna soo dhaaftay haddii maalan shaygii la iibiyey uu gubto oo aafo samaawi ku gubto maalan ama aafo kaleoo samaawi ku timaado in baycii fasakhmaya lacagtina ay dhacayso hadduu baayicu uu itlaafiyana waa la mid oo bayci wuu lacagtina way sababtan waxaa weeye lama dhihi karo ninkan baayaca ah shaygii aad iibisay magdhow lama dhihi karo sababtoo ah magdhowgiis waxay noqonaysaa tamankii inuu celiyo dee tamankii inuu celiyo lacagtii ayuun bay noqonaysaa marka asaga waxa wayaba magdhabanaye asagaa iskale shaygane waxa weeye beecii ayaa fasakhnaya lacagtiina wuu soo celinaya mar hadduu asagoo gacantiisa ku baabi'iyey suuradda afraad oo ah in ninka telefka keenay oo shaygan mabiica baabiyu yahay qof ajnabi ah baayiciina ma ah ma ah aafo ma marka ayada ah, beec horta ma fasakmayo waa o ninkan mushtariga ee alaabtan iibsaday baaba'day ayaa kala dooranaya laba khiyaar inuu beeci uu fasakho iyo inuu beeci socodsiiyo haddii beeci uu socodsiiyo ninkii ajnabiga alaabtan baabi'iyey uu iibsaday intuuna guddoomi ka hor ka baabi'iyey ayaa u magdhabaya oo qiimihiisi lacagta ku iibsaday ugu magdhabaya ama qiimihiisiba u magdhabaya haddii uu fasakhana ninkii baayic ahaa ee alaabtan ka iibiyey ayaa ka magdhaban doona shaygii uu ka iibiyey markaa ajnabi ka magdhaban doona asagaa ka magdhaban magdhawa ka qaadan doona wuxuu ku yidhi wlmadhabu madhab waxaa weye ana itlaaf albaayic baayici inuu baabi'iyo shaygii uu iibiyey ka talafi talafi shaygii inuu aafa samaawiga ku baabao ayuun bay la mid tahay waladharu muctamad waxa weye ana itlaaf alajnabiy ajnabigii inuu baabi'iyo shaygii laa yafsaku inuusan beecii fasakaynin bal yatakhayaru almushtari mushtariga ayaa kala dooran doona bayna an yujiiza inuu beecii socodsiiyo wayaqrama alajnabiyu ninkii ajnabiga ahaa uu u magdhowo ninkan mushtariga ahaa aw amase yafsaka uu fasakho mushtariga beeci kaba baxdo ka noqdaba oo fa yuarima albaa'icu alajnabiya baayicii ka magdhowdo alajnabiya ninkii ajnabiga ahaa walow tacayaba haddii uu ceeboobo shaygii mabiica ahaa qabla alqabdi intaan la guddoomin ka hor oo faradiyahu markaa ninkii mushtarigaha uu raalli ku noqdo akhada wuxuu ku qaadan doonaa bikulli amani lacagto idin walow cayadahu hadduu ceebeeyo almushtari ninkii iibsaday falaa khiyaara khiyaar uma sugnaanin markaa ayada ah qofkii mushtariga ah khiyaar aw amase alajnabiyu cayabahu ljnabiyu ajnabi baa ceebeeyey shaygii mabiica ah falkhiyaaru markaa khiyaar buu yeelan doonaa ninkii mushtariga ah fain ajaaza haddii uu socodsiiyo beyci harima uu magdhabaya alajnabi ajnabiga alarsha kabmihii ayuu magdhabi doonaa walow cayadahu baayic baayici hadduu ceebeeyese falmadhabu madhab waxaa weye hubuut lkhiyaari khiyaar inuu sugnaanaynin latahriimi laa hubuutu tahriimi tahriim markaa inuusan sugnaanaynin ayaa markaa sugan tii aan ka soo baxnay waxay ahayd itlaaf tanna waa tacyiib tacyiibkuna haddii la ceebeeyo shaygii mabiica ahaa oy ceebi ku timaado intaan la guddoomin ka hor ayadna afar suuro ayaa marka imaanaysa afartii suuro ee itlaaf ku jirtay oo kale unbaa iyadna imaanaysa oo marna tacayubka ama ceebaynta waxay noqonaysaa biaafa samaawiya aafa samaawi waa karta inuu ceebooba sheegi marna wuxuu ku ceeboobi karaa biyadi mushtari ninkii mushtariga ah ayaa ceebeeyey marna biyadi baayic baayic ayaa ceebayn kara marna biyadi ajnabi nin ajnabi ah ayay ceebtu ka imaan kartaa haddaba haddii aafa samaawi ku ceeboobo oo ceebi ku timaado shaygii la iibiyey intaan la guddoomin ka hor ninkii iibsadayna uu raalli ku noqdo inuu iska qaato isagoo ceebaysan lacagtoo dhan buu ku qaadanaya marka lule lacagtoo dhan buu ku qaadanaya waxaa weeye wax laga dhimay lacagtiisi ma jiro oo la dhahayo maadaama shaygani dee nusqaaneed ku timid bal lacagtiisii dee qayb ha lagu celiyo waayahay taasi waxay la mid tahay buu sida iyadoo ceebtani ay muqaaran caqdiga ay la xidhiidhay marka wax arshi ah male wax kamaah male waayo ninkan mushtariga wuxuu awoodi karaa inuu beecii uu fasaho waaya suurada labaadna waxa wey mushtariga ayaa ceebta ee ku timid gacantiisa marka asagoo khiyaar ma yeelanayo maxaa yeele asaga ayaaba dee sababta asaga ka dambeeyey waxaan ceebtiisii markaa ceebtiisuu ku qaadanaya ila asagaa ceebeeye haddii ajnabi uu ceebeeyana khiyaar buu yeelan doonaa nin kale oo baayacii mushtariga midna aan ahayn ayaa ceebeeyey marka khiyaar buu yeelan doonaa haddii uu bayci socodsiiyo ninkii ajnabiga aha ayaa arshul naqsiga siin doona nusqaantii ku timid shaygan qiimihiisii wuxuu u dhintay ayuu marka u magdhabi doonaa ninkan ajnabiga haygan ceebeeyey haygan laga iibiyey ninkan intuuna guddoomin ka hor isagaa u magdhabaya waa suurada saddexaad suurada afraad u dambaysa waxaa weeye ninkii baa'ica ahaa ayaa isagu gacantiisa ku ceebeeyey shaygii u iibiyey intuuna gudoomin mushtarigii ka hor marka iyada ah khiyaar buu yeelanayaa ninkan mushtariga ah inuu beeci raalli ku noqdo uu socodsiiyo inuu beeci fasakho uu ka baxo labadaas kala dooran doonaa laakiin wax magdhow ah oo uu siinayo ninkan baayaca ma jiro magdhow siin maayo magdhow ma siinayo marka afartaa suura iyadna ku jirta wuxuu ihi walow tacayaba hadduu ceeboobo shaygii mabiica aha qablalqabdi guddoon ka hor faradiyahu marka uu raalli ku noqday ninkii iibsaday ahadow wuxuu ku qaadan doonaa bikulli amanin lacagto idin walow cayabahu hadduu ceebeeyo almushtari kii iibsaday falaa khiyaara khiyaar ma yeelanayo marka iyadaa maadaama asagubuu ceebeeyey ow amase alajnabiyu nin qanaad baa ceebeeyey falkhiyaaru khiyaar ayuu yeelanaya markaa ninkii iibsaday inuu beeci ka baxo iyo inuu ku socdo fain ajaaza hadduu socodsiiyo harima waxa u magdhabaya aljnabiyu ninkaa qalaad ee alaabta ceebeeyey ee dhibka u keenay alarshan magdhow ayuu siin doonaa walow cayabahu haddii uu ceebeeyo alaabtii albaayicu ninkii iibiyey falmadhabu madhab waxaa weeye muctamad ah hubuut lkhiyaari khiyaarkii marka inuu usugnaanayo ninkii mushtariga inuu beeciisa codsiyo inuu ka baxo la tagriimu laa hubuutu tagriimi waxaa weeye magdhabid markaas arshigii loo magdhabi mahayo wallahu tacala aclam wsala allah wslm cala nabiyina mxamed